asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddobaatanaad ee kitaabka baabu nahyi can lgiiba عن الغيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة xantu waxay tahay ma taqaanaan qaaluu allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa yaqaan giiba asalkeeda min alghiyaaba ayaa laga keenay maqnaanshaho marka siday dadka badankood u haystaan qofkaan kula jooga unaad wax ka sheegto unba ay xan u haystaan dadku inay xan tahay isagoo ku maqlaaya oo kula jooga haddaad waxun ka sheegto aanu raalli ka ahayn inaana xan ahayn baad dadku haystaan marka saasuu nabigu alayhi isalaatu wasalaam u weydiinaya uu leeyahay xantu waxay tahay ma taqaanaa markaasayna ilaahay rasuulkiisa yaqaana dabcan ahluluqa ay ahaayeeno luqada waa yaqaaneen kiiba waxaa lagu yidhaaha laakiin sharciga waxa lagu yidhaha bayna garanayn qaala markaasu wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalka aada ku sheegto wuxuuna raalli ka ahayn walaalka yani mu'minka abaa laga wada oad ku sheegto maa yakrah wuxuu necab yahay qiila markaasaa waxaa la yidhi ra'ayta bal ka warran in kaana fii akhi maa aquul walaalkay waxa aan ku sheegaya aan leeyahay hadduu ku jira ka warran waxaas ficlan uu leeyahay aanan ben ka sheegaynin qaala in kaana fiihim maa taquulu faqad iqtabtah waxaad sheegaysaas eh, hadduu ku jiro oo ku sifaysan yahay waxaad ku sheegayso waad xamatay wa in lam yakun fiihi haddaanu ku sugnaynna faqad bahadtahu waad ku been abuuratay marka buhtaan iyo kiiba yuu kala farqiyay nebigu alayhi isalaatu wasalaam buhtaanku marka kiibada waaba ka sii daran yahay oo iftiraaha weeyaanoo waa qofka oo wax ceeb aanu lahayn aad ku sheegto ama ha kula jooga ama kaa maqnaadee ceeb aanu lahayn haddaad dusha ka saarto iftira iyo buhtaan weeyaan ceeb uu leeyahay laakiin aanu raalli ka ahayn lagu sheeg sheego haddii aad ku sheegtase marka waxaa way xan wey baabun fi namiima namiimadana waxaa weeyaan isku dirdirka dadka la diro qof hadalkii qofka loo geeyo oo calaa wajhi ifsaadi baynahuma inay labadaas calaaqadooda aad xumayso daraaddeed kana leeda hebel saasuu ku yidhi hebel saasuu lahaa midaas hadal u geynayso ayb عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القاaلة بين الناaس ma idin sheegaa cadhiga waxa la yidhaaho cadhigana hadda kahor waynu soo maraan u malayna laa yacضh bacضكم bعضا yani intii ahayda markaa inay ti iftiraha ahayd iftiraha waa lagu magacaabaa cadhi waa lagu magacaabaa marka hadda macno kale u sheegayo waxaa weeyaan hiya namiimatu waa isku dirdirka weeyaan alqaalatu warka weeyaan bayna annaasi dadka dhexdooda loo kala qaado kaasaa la yidhaha wa ina muxamada salى اllahu عalayhi wasalama qaal ina arajula yasduqu xataa yuktaba sidiiqa nin baa run sheego hadiyo goor run inuu sheego ku dadaalayo oo naftiisa caado uga dhiga goortoona isku khasba ilaa goorta dambe intay caado u noqoto aanu run mooyaane wax kaleba aanu sheegaynin oo ilaah agtiisa marka sidiiq lagu qoraayo runlow ilaah agtiisa looga qoraayo ayb marka kolka hore tacawud bay noqonaysaa goorta dambena caaday u noqonaysaa wa yakdibu ninna waa been sheegaa oo had iyo goor been buu sheegaayo kaftan iyo wax isagoo ka galayeebuu been sheegaa ilaa goorta dambe caado bay u noqoto oo xataa yuktaba kadaaban ilaa beenaale isma lagu qoro saddexdaasuu noo sheegay buu lehy nebigu alayh isalaatu wasalaam baabu laa yadkulu ljannata qataat alqataat huwa namaam nafsu can hamaam bni alxaarisi qaal kunaa juluusa maca xudayfata radia allahu canhu fi lmasjid fajaءa rajulu xataa jalasa ilayna faqiila lixudayfa xudayfa lagu yidhi ina hada yarfacu ila sulطaani ashyaa ninkan waxyaaluhu suldaanka uga cuثmaan radia allahu canhu yuu wararka u geeyaa baa leeyi ninkii majliska soo fadhiistay faqaala xudayfa xudayfa wuxuu yidhi iraadata an yusmicahu inuu maqashiiyo doonideed ninkii inuu maqlo daraaddeed buu xudayfa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama yaquul laa yadkulu اljannata qataat jannada ma galo nin qataat ihi ma galo qataadkuna markaa namaamka way dadka dadka isku dirdiraayo janno ma galo waxaan jeedaa ninka ha waa namaam jannada ma galo dadka warkiisa u qaado qof kale u geeyo baabun fi di lwajhayn fiihi xadiidu abi hurayra waqad taqadama fi awaaqir الfadaa'il تجiduna شhر الناasi da الوجهين اladي yأتي haؤuلاءi بوجه وhaؤuلاءi بوجه kaynu soo marray weeyaan bab في الصدق والkذب عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم عlaykم yani tamasakuu bisidq ogaada run ogaada runta ku dadaala fa ina asidqa yahdi ila albir runtu qofka waxay u hogaamisaa bir ixsaan iyo khayr bay u hogaamisaa wa ina albira yahdi ila aljanna biriguna wuxuu qofka u hogaamiyaa ila aljanna janna u hogaamiyaa jannu geliyaa wamaa yazaalu arajulu yasduq nin baan ka zuulayni inuu run sheego wayataxara sidqa runta uu ku dadaala buna qofka aanu ka zuulaynin xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan ilaa ilaah agtiisa looga qoro rumlow looga qoro ayb aabcu bitaabbuc baa la aha qofku akhlaaqiyaadka badankoodu waxay ku dhisan yihiin waxay u baahan yihiin tanmiya u baahan yihiin isagoo asalkeedii qofka muxuu ahay ilaah uu ka abuuray oo wax uu ka leeyahay haddana tanmiya u baahan yihiin iyo tacaahud u baahan yihiin iyo kacaada dhigasho iyo qofku inuu naftiisa uqasbiyo deeqda hadday tahay deeq hadday tahay geesinimada hadday tahay runta hadday tahay beenta hadday tahay bakiilnimada hadday tahay mid waliba marka waxay u baahantaa inuu qofku isagu muxuaha wixii asalkeeda ilaah ku abuuray uu isagu haddana iska doondoono oo caado ka dhigto oo isku dardiyo oo marka goorta dambe u noqonaysaa caado u noqonaysaa ayb wa iyaakum waalkadiba kala jira idinkiiyo beenta kala jira dee inta kale iska ilaaliya fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur faasiqnimu u hogaamiyaa beentu qofka ay hogaamisa faasiq bay ka dhigtaa wa ina alfujuura yahdi ila annaar faasiqnimaduna waxay u hogaamisaa qofka naartay u hogaamisaa wamaa yazaalu arajulu yakdibu yataxara alkadib qof baa waxaanu ka zuulaynin inuu been sheego oo beenta ku dadaalo xataa yugtaba cinda allahi kadaaban ilaa ilaah agtiisa been alla looga qoro marka tacawud bay labadaba noqonaya ku socdaa baabun ma yajuuzu fiihi اlkadib can umi kulhuumi binti cuqbata bni abi mucaytin radia allahu canha wa kanat min almuhaajiraati اlأwal alatii baayacna rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam haweenaydaas mu'minadda ee muhaajiradda oo weliba waa haweenaydii soo hijrootay ugu horraysay bay ahayd bacda sulxi اlxudaybiya dee kuwii ku soo degay qowluhu tacala ya ayuha nabiyu ida ja'aka almu'minaatu muhaajiraatin kaasay ka mid ahay wa kanat zawjata cabdiraxmaan ibni cawf wa hiya ukhtu cuثmaan ibni cafaana liabi liummih ayb aabaheedna marka waa ninkaa taqaanan cuqbata bn abi mucaad annaha samicad rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam wahuwa yaquul laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi wayaqulu khayra wayanmi khayra beenaaluhu ma aha qofka dadka heshiisiiya wax khayra wanaagsan yidhaaha ama wax khayr a nisbeeya ma aha ayb yaqulu khayran wayanmi khayran halkan riwaayatada wow baa inoo taalla riwaaya kalena ow bay tidhaahaa yaqulu khayran aw yanmi khayran ayb yanmi iyaduna marka laba macno way yeelatahay bmacnaa yansub ila alkhayr khayr buu u nisbaynayaa wanaagu ka sheegaya ama yarmi yani yaziidu fiih wax wanaagsan oo qof hadal wanaagsan oo ku hadlay isna sii kordhinaya oo si laba qof ayb oo u hagaajiyo dhexdeeda u hagaajiyo ayb marka kan waxaa weeyaan waa namaankii cagsigiisa weeyaan qof laba qof oo isu calool xun inuu heshiisiiya raba oo midba hadal fiican oo aanu odhanin ka soo qaadayo kii kale u geynaya odhanaya ninkii hebel ahaa saas iyo saasuu leeyahay waa ka xun yahay maalinta dhowad waxay dhexdiina mare wuxuu le in la heshiiyaan heshiiyaan rabaayo saas kii kalena sidaasoo kale u geynaya hadal una odhanin buu mid walba ka sheegaya laakiin qaladkiisuna waxaa weeye heshiis inuu ka gaaro labadaa qof uu calaaqadooda hagaajiyo marka kaasu beenaala ma aha ayib qaala ibnu shihaabin walam asmac yurakasu fii shayin mima yaqulu الnaasu kadib ila fi halaaث ma aanan maqal isagoo laysu ruqsadaynayo waxa ay dadku been yidhaahaan been ku yaqaanaan saddex mooyaane saddex un baan maqlay in laysu ruqsadaynayo eh, alxarb walislaax eh, bayna annaas wa xadiidu rajuli imra'atahu wa xadiidu lmar'ati zawjaha saddexdaas dagaalka dagaalka gaalada markaa si looga eh, loo jebiyo hadal khidaaca oo run aan ahayn mxaha galada la maqashiiyo sidii qisadii mxaha nuaym nucaym bn mascuud alashjaci radia allahu canhu u galay qaswat xudaybiy qaswat laxzaab gaaladii u galay oo hadalkiisii keliya gaaladii uu intuu madaxa wada geliyo kala aamin baxayna kala carareen waa xadiiu ah, iyo mxaa heshiisiinta dadka la heshiisiiyo oo ka xadiidka horta hore baanu kusoo bilownay wa xadiidu rajuli imra'atahu ninka u sheekayntiisa haweenaydiisa uu sheekeeyo oo waxaan runahay inuu u sheego isaga oo marka inay inay xanaaqdo oo ay ku masayrto oo ay muxuu aha xiriirkooda xumaada ka baqaayo waxaan runahay inuu u sheekeeyo wa xadiidu lmar'ati zawjaha sheekada haweenayduna marka ninkeeda ha u sheekaysa iyadana waxaan runahay ha u sheegto iyada oo kolkaas eh, ujeedadeedu ay tahay inayn odayga ka xanaajinin wa fii riwaayatin qaalat walam asmac riwaayadda hore marka waxaa ahayd ibnu shihaab ibnu shihaabin zuhri waa taabici sagiir marka wuxuu noqon lahaa muxuu ahaaye xadiidkaas mursal buu noqon lahaa marka kan kadaa marka wuxuu sheegayaa inuu umu kulsuum hadalkeedii uu yahay hadalka qofka sidaa lihi walam asmachu yani rasuul alayh sala sl nabiga ma aanan maqal yurakisu fi shayin mima yaqulu nnaas ila fi alaain marka sidaas xadiidkii muttasil ku noqonaya marfuuca nabigu alayh salaatu wasalaam dadka wax been a u rugsaynaya ma aanan maql ilaa saddexdaas mooyaane saddexdaas uma rugsaynaya ayb saddexdaas naftoodana been maba aha sideeda xaqiiqada ah waa run wey kol haddii xaq uu yahay wax lagu gaadhaya mid walbaba baabu الnahyi can dacwa اljaahiliya can jaabirin radi allahu canhu qaala kuna maca الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam fii gazaatin duulaan dhexdii baan nebiga alayh الsalaatu wasalaam la joognay fakasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaar waxaa laaday nin muhaajiri ah baa nin ansaartii ka mid a ah ayuu laaday kasci waxaa la yidhaahaa qofka oo dabada wax lagaga dhufto ama feedh ama laad ama waxsidaas lagaga dhuftaa la dabaduu ka laaday marka faqaala alansaariyu yaa lalansaar wa qaala almuhaajiriyu ya lalmuhaajiriin sidaas mid waliba qoladiisiibu u wacday kii ansaarigana wuxuu yidhi yaa ansaaraay kuwii kalena wuxuu yidhi ya muhaajiriin faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam ma baalu dacwa aljaahiliya maxay tahay dawaaqay jaahiliga xaalkiisu muxuu yahay qaaluu ya rasuula allah kasaca rajulu min almuhaajiriina rajula min alansaari faqaal faqaala markaasuu nebigu alayh sala slam wuxuu yidhi dacuuha iska daaya yani dacwada noocaas yaa reer hebelayda iska dhaafa fa innahaa muntinatun waa qurhmoon tahay mid qurhmoon weeyaane dacwad jaahilida iska dhaafa yaa reer hebelaya waxyaalahaas iska dhaafa fasamca cabdullaahi bnu ubay ra-iisu lmunaafiqiin ayaa maqlay hadalkaa isaga qisadiibuu maqlay faqaala markaasuu yidhi qad facaluuha oo miyay yeeleen iyagoo beledka iyagii jooga miya haddana isugu kaaya habarwacdeen isu kaaya heeliyeen wallaahi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal qaala cumaru radi allahu canhu dacnii adribu cunuqa hada almunaafiq faqaala dachu laa yataxadat innaasu ana muxammadan yaqtulu asxaabahu yaanu dadku ku sheekaysanin maxamed asxaabtiisu laayaa sumca xumadu marka nebiga alay sla iska ilaalinaya dil waa muta munaafiq buu ahaa lakiin nebigu alayh salaatu wasalaam waa muxuahay sumca xumadaasu ka baqayo inay dadka eh, sadde can sabiili llahi bay arrintaa ka dhalanaysa dadka kale baa maqlayo ninkaasu waa nin qaasi oo asxaabtiisi walaaya hebel waa dilay hebel waa dilay markaasay ka cararayaan diinta ka cararaya baabu nahyi can sibaab can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal almustabaani labada iscaayaa maa qaalaa waxay yidhaahaanu facala albaadi'i kii bilaabay dushiisa weeyaan wax alla wixii cay ah isdhaafsadaan dembigeeda waxaa leh qofkii bilaabay maa lam yatacadda almadluum maa lam yactadi almadluum haddaanu xag gudbin kii la dulmeeyo kii lagala horreeye la dulmeeyey hadduu wax dheeraada ku daro marka isagaa le dheeraadkaa isagaa leh laakiin hadduu intuu kan ilaahu u jawaabo kolku kelimayu bidhaa iyadin ugu jawaabo isaga tiisu waxay noqonaysaa qisaas bay noqonaysaa mooyaane isaga tiisu ma aha dembi ma leh laakiin dembiga o dhan waxaa iska leh ninkii cayda bilaabay hadduuse kolkuu kelima ku yidhaaho laba kelima ugu jawaabo khalaas waa ka baxay baabu الnahyi can sab الdahri عan abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اله alay slam qaala allahu عaza wajal yu'diini bnu aadam in aadam baa idhiba buu ilaah yidhi su u dhibayaa yaquulu wuxuu dhahayaa yaa khaybata dahr buu dhahayaa zamanka hoogiisa zamanka khasaarihiisa saasuu dhahayaa ayb falaa yaquulanna axadukum midkiinna yaanu dhihin yaa khaybata dahr sidaas kolkay eh, wax ku dhaco wax dhibaatay ku dhaco yaanu caayin zamankan yaanu caayin yani waqtiga yaanu caayin oonu u nisbaynin khaybe iyo xumaansho iyo yaanu nisbayna faإnii ana dahru anigaa dahriga ah uqalibu laylahu wanahaarahu taasaa marka fasiraysa dahriga alle u yahay yani waxaa weeye jaahiligii carabta baa tasarufaadka bay waxay u nisbayn jireen habeenka iyo maalinta iyo zamankay u nisbayn jireen oo zamankaa waxaa keenay bay odhan jireen sida xaqiiqa markaasay kolkii waxay dhibaato ay ku dhacdo iyo zamanka caayi jireen marka waxa wax keenaana waa alle weeyaan marka wixii kala caayayay waa faacilkii waxaa sameeyey faacilkiina waa ilaah markaasuu ilaah ba ani caayayaan faidaa shi'ta faidaa shi'tu qabadtuhumaa maalintii habeenka anaa rogrogo oo markaan doono anaa qaadayo adduunka rogaayo عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاal laa تسبوا الدهر فإن الlaha هو الدهر waa si kii oo kale baabu النهي أn يushير الرaجuل إلى أخيihi بالسلاح inuu ku fiiqo hubka uu ku fiiqo ama bastoolad ku fiiqo isagoo ciyaar iyo uga gelaya ama cabsiin iyo uga gelaya ama mxua sayf nahyiga la iska nahiyay can abi hurayrata radia allahu canhu ana qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa yushiiru axadukum ilaa akhiihi bisilaax midkiin midka kale yaanu ku ishaarin yaanu ku fiiqin hub yaanu ku fiiqin fainahu laa yadri axadukum midkoon ma ogaa lacala shayطaana yanzicu fii yadihi fayaqacu fii xufrati min annaar inuu midkiin inuu shayطaan gacantiisa ku siibayo oo yani gacantiisa uu ku ganaayo gacantiisa adeegsanayo marka fiiqo mxua isagoo gacantiisa adeegsanaya kusii daynayo hubkii oo qofkii ay ku dhacayso sidaa uu ku dhimanayo ma garanayo marka uu naar sidaa ku gale yaanu ku fiiqin xabad iyo muxuu ahay waran iyo toore iyo midna yaanu ku fiiqin xataa marka laysu dhiibayo aad udhiibayso hidi iyo wax lamida aad qofka udhiibayso waa inaad daabka adigu inta afka qabato agga daabka u fidisaa maaha inaad afkeeda sidaa ugu fidiso markaad u dhiibayso baabun fii imsaaki sihaami binisaaliha fi lmasjid fallaaro isaga wato qofka hadduu masjid dhex maro ama suuqu dhex maro meel zaxme ay jirto dadka ku badan yihiin hadduu maro inuu int inuu afka qabto afkeeda gacanta ku qabto birta ah abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu rasul عan jaabir bni cabdillaahi radي allahu canهuma can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm anahu amara rajula kana yataصadaqu bالnabli fi اlmasjid nin fallaaraha sadaqaysan jiray oo masjidka ku sadaqaysan jiray intuu soo qoro fallaaraha soo sameeyey buu dadka marka u qayqaybin jiray dadka mxuah si ay jihaadka ugu galaan ninkaasu marka wuxuu faray anlaa yamura biha inaanu la marin masjidka inaanu la marin ilaa wa huwa aakidun binusuulihaa isagoo afkeeda haya mooyaane si qof aan u dhaawicin isagoo mxuu aha dhexda haya ama dabada haya oo saa u warfinaya inay qof xagataas waroodo ama qof marada ka jeexdo siona qof marka uba dhibaataynin afkeeda ha qabto ninkaasu marka waa sadaqaysanayo khayr buu ula soo gelayay masjidka fallaadhaha ula soo gelayay marka qof kale sawdnantiisa u wataayo waa kasii daran yahay can abi muusa radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu عalيyh wasalam إidaa mara axadukum fii majlisin aw suuqin wa biyadihi nablun falyaakud binisaaliha uma falyaakud binisaaliha uma liyaakud binisaaliha uma liyaakud binisaaliha afkeeda ha qabto afkeeda ha yani had iyo goor afkeeda ha qabtay waa ku takraarinaya nabigu alayh isalaatu wasalaam tawkiid bacda tawkiid ayb meel dad fadhiyo ama meel suuqa de meelun dad ku urursan yihiin hadduu qof la soo maro waa inuu afkeeda qabto qaala faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi wallaahi maa mutnaa xataa sadadnaaha bacdunaa fii wujuuhi bacdin ma aanaan dhimanin ilaa qaarkaya qaarka kale kullii shaamay oo uu ku ganay fallaadhiyada ay tii uu nebigu alayh salatu wasalam uu lahaa markaad meel maraysaan afka qabta baaban afqabad iyo inay qofka xagato oo looga ba iska dhaafay aan isku barridnay oo ku dagaalanay yani fitartii muslimiinta dhex martay buu sheegayaa ilaa aan kuba dagaalano qaarkaya qaarka kale ku riday ma aanaan dhimanin abu muusa radi allahu canhu marka isagu dadkii wuxuu ah ka qayb gelin dagaaladii kama qayb gelin cuثmaan cali iyo mucaawiya dagaaladii dhexdooda maray dadki iyagu muxaayidiinta ahaayee gaarka maray buu ahaa marka dadkii mu'miniinta kale buu eedeynaya ma isagu kama qayb gelin radi allahu canhu baabu الnahyi can darbi اlwajhi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam إida qaatla axadukum akaahu falaa yaطcan falaa yaطcan اlwajha hadduu falaa yadimana alwajha hadduu midkiin walaalkii la dagaalamo yaanu wejiga dharbaaxin wejiga yaanu ka dharbaaxin dharbaaxa iyo ul iyo kab iyo minna intaa wejiga in qofka waxba lagaga dhufto ma dhowr xadiid horena waynu ku soo marray muxarama iyo sida odhanaya marka qofka bani aadamka ah xataa hadduu gaal yaho gaal lala dagaalamayo ay suroobi karaysa in la ilaaliyo wejigiisa waa inaan wejiga waxba lagaga dhufanin عن أbي هريرة رضي الله عنه قال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا qاtla أحadكم أخاaه فlyتجنب الوجهa midkiin hadduu walaalkii la dagaalamo wejiga ha iska ilaaliyo ka fogaado wejiga inu wax kaga dhufto faإن اllaha خلqa aadama عalىa suuratihi ilaah wuxuu ku abuuray aadam buu ku abuuray suuraddiisuu ku abuuray suuradda la sheegayaana waxaa weeyaan suuraddan tada damiirkaas yuu noqonaya calىa suuratihi suraaxda qaar marka waxay u celiyaan aadam bay u celiyaan oo qofkan madruubka ah oo walaalkiisa ula dagaalamayo suuradiisu suuratu aadam weeyaan wejigiisa wejigu aadam kale weeyaan aadamna aabihiin buu ahay ixtiraam buu mutaa marka qofka aabihiin shabahaa maxaa ku dhufanina meeshuu aabihiin ka shabahayay taas sidaasay yidhaaheen laakiin xadiidka riwaayaadkiisa qaar baa ku soo arooray calaa suurati araxmaan odhan in allaha khalaqa aadama calaa suurati araxmaan marka damiirkaas wuxuu noqonaya allah noqonaya in allaha khalaqa aadama calaa suuratihi ilaa aadam suuradiisa ku abuuray ayb markaas eh, suuradan marka la sheegayaana marka waxaa lagu fasiraa sifa ayaa lagu fasiraa daara iyo muxuu ahaaye eh, eh, ah, ibnu qutayba iyo sidaas ku fasira calaa sifatihi marka ilaah weji buu leeyahay bani aadamkuna weji buu leeyahay inkastoo labada weji marka an ishabihin ayna isshabihin marka waxaa weeyaan waa in wejiga la ixtiraamo kolba hadduu wejiga bani aadamku muxuahay isna sifadiisu sifada wejiga rabbi rabbina uu weji leeyahay bani aadamkuna uu weji leeyahay oo ismiga oo nin kastoo yahay wax ka dhexeeya waa in wejiga la ixtiraamo wejiga waxba lagu dhufanin baabun fi lacni اlbahaa'imi wالتaqliidi fiiha can cimraan bni xusayni radi allahu canهuma qaal baynamaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh waslama fi asfaarihi waimra'aة min alanصaari calىa naaqa fatadajarad way carootay haweenaydiiba hashii muxuu ahay la leexanayso oo geedaha ku leexanayso oo markaas xadhigga ka jiidanayso markaasay u xanaaqday hashii falacanathaa way nacladay lacanaki illaahu bay ku tiri hashii fasamica dalika rasuul llahi sala allau alay slam rasuulka ilaahi baa hadalkaa maqlay faqaala markaasuu wuxuu yihi khuduu maa calayha waxa dusheeda saaran ka qaata hashaas wadacuuha ka taga fa inaha malcuuna midaan nacladi weeyaan ayb qaala cimraan cimraan ibnu xuseyn baa wuxu radi allahu canhuma fakaannii araaha al'aana waxaad mooddaa hadda inaan arkaayo tamshi fi nnaasi dadka iyadoo dhex socota maa yacridu lahaa axadun qofna aanu banbaxayno qofna aanu taabanayno qofna aanu raranayno saasuu ku ciqaabay marka nebigu alayhi salaatu wasalaam haweenaydii hashaan nacladay inuu yidhaa hashii ka dego oo qaata alaabtiina ka qaato ha isku taabanina nin horena waa kaynu soo marray xadiid hore toddoba nin ama lix nin oo awr ka dhexeeyey markuu mid ka midihii lacnaday waa kii nebigu alayhi salaatu wasalaam ka nahiyo yidhi ka dega awrkankada markaad nacladeen oo khalaas faraha ka qaad baabu lkaraahiyati lirajuli an yakuna lacaanan can abi dardaa'i qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaqulu ina allacaaniina laa yakunuuna shuhadaءa walaa shufacaa'a ywma alqiyaama dadka naclada badani ee naclaa kugu yaal naclad kugu dhacday iyo ha ku yidhaah muxuu ahaa iska waxaa weeyaan ah, ah, aakhiro ma noqonayaan shuhaadana ma noqonayaan markhaati ma noqonayaan shufacana ma noqonayaan xataa hadday ahlu janno yihiin oo deg wanaagsan ay yihiin labadaasba waa laga xirmaaninayaa shahaadadu marka waxaa weye shahaadada ay furayso ummadantada ay furaysa ee ummadihii kale iyo ambiyadoodii ay u kale marag furayaan ma gelayo qofkaasu shafaacada dadka mu'miniinta ee saalixiintii ah ay dadka qaarkood u shafaaco qaadayaanna iyagana kaasuna ma gelayo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qiila yaa rasuula allah udcuu cala almushrikiin gaalada habaar baa lagu yihi nabiga alayh isalaatu wasalaam qaala markaasu wuxuu yidhi innii lam ubcad lacaana wa bucistu raxma layma soo bixinin anigoo naclad badan oo dadka inaan layma soo dirine waxaa laii diray inaan naxariis ahay marka waa u ducayn jiray nebigu alayh isalaatu wasalaam gaaladii hidaayadu ugu ducayn jiray mooyaane sida qaalibka ama ma habaari jirin qaaliban ma habaari jirin lakiin kolalka qaarkood qabaa'il qaarkood ama ashqaas qaarkood inuu habaari jiro qunuudka ku habaari jiray waa kaynu soo marray baabun fi ladii yaquulu halaka annaasu qofka yidhaaha dadka waa halaagsameen muxuu ahaaye dadkii waa halaagsameen diintii way ka tageen oo khalaas dadkii sidaa yidhaahaayo can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal idaa qaala alcabdu halaka annaasu qofka hadduu yidhaha dadkii waa halaagsameen fa huwa ahlakuhum isagaa ugu halaagsan isagaa ugu halaagsan riwaayo kalena fa huwa ahlakahum bay tidhaha isna waa ku sheegi doonaa labada riwaya tira marka isagaa ugu halaagsanoo isagaa ugu xun oo waxaa weeye cujbi iyo isla weynu isagu isla weynaya marka dadka kaleo halaag u nisbaynaya isagusa inuu fiican yahay y isu yahay marka cujbigiisaa ku jiray baa dadkan kada eh, macsiyadooda u arkaayaba ka xun saasuu noqonay isagao u halaag badan qaala abu isxaaq wa huwa bnu muxamed ibnu sufyaan eh, eh, abu isxaaq oo waa raawi xadi raawi kitaab can muslim muslim ardaygiisii weyn kitaabka ka wariyay weeyaan wuxuu leeyahay marka laa adri ma garanayo ahlakahum binnasbi aw ahlakuhum birafci ma ahlakahum buu yidhi hollaamta waa ka dhaban tahay muxuuha mise wuxuu yidhi ahlakuhum kaafka baan ujeedaa kaafka miyuu ka dhabanya ahlakahum buu yidhi oo marka ficil bay noqonaysa isagaa halaagay iyagu ma halaagsamine isagaa halaag u nisbeeyey isagaa halaag ku xukumay mooyaane dadku ma halaagsanin ay kolkaa noqonaysaa mise waa ahlakuhum weeyaan oo isagaa ugu halaag badan ayay noqonaysaa labadaasba labada mida kale garan maayo labada marka maanihi waa ku hagaagayo ayb nawowi marka wuxuu sheegay fi kitaab riyaad الsaalixiin oo ku sheegay bacd ala'ima malik ibn anas iyo ay ka mid yihiin waxay yidhaaheen waxaa weeyaan qofka sidaas qutaybat bnu saciid iyo abu sulaymaan alkhaطaabi iyo malik ibn anas iyo baa waxay ku fasireen taas qofkaasu waa qofka aanay hayra hayra liddiin ayna u geynaynin isla weynisa u naftiisa isla yahay oo dadka kale u arkaaya inay dadka kale halaagsameen isaguse u ka fiican yahay qofka sidaas u arkaaya qofkaa weeye bay dhahayn laakiin qofkii intuu arkaayeen xiraaf xaqiiqi oo dadkii diinta ay ka baydeen oo macaasidii iyo batay dunuubtii ay badatay marka hayra lilaahi sidaa u yeelaya qofkaasi kuma jira bay dhahay baab halaka almutanaicuun can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala qala rasuulu الlahi slى الlه alay slm halaka almutanadicuuna qaalaha alaaثan almutanadicuuna yani mutashadiduun qofka dadka mutashadidiinta ee wax walbaba isku adkay wixii mawducu shidda aan ahayn wax yaroo muxuu ahay taafi ah wax weyn ka dhiga mukhaalafo yaroo qofku ku arko weyneynaya ama cibaadada iyo isku adkeeyo isku dhabar jabiyo oo muxuu ahaayey bilmaana mutashadidiin wey ayb marka wixii mawdicu shidda isagu ah qofka isku adkeeyaayo ma aha mutanadic ma aha mawdican tashdiid mudanin qofka isku adkeeya kaasaa mxua mutanadic baabun fi jacli ducaaءi الnabiy salى اllahu عalيه waslama عalى اlmu'miniina zakata waraxma habaarka nebiga alayh الsalatu slam qof uu habaaro inuu ilaah uga dhigay zakatan waraxma naxariis iyo dembi dhaaf inuu ilahay uga dhigay can caaishaةa radي allahu canha qaalat dakla alaya rasuul lahi dakla calىa rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh waslama rajulaani laba nin baa rasuulka ilaah usoo galay fakallamaahu way la hadleen bishayin laa adrii ma huwa waxaanan garanayni wuxuu yahay ayay kula hadleen faaqdabaahu waa ka cadhaysiiyeen falacanahumaa wasabahumaa wuu nacladay oo wuu caayey falamaa kharaja markay baxeen faqultu ya rasuula allah liman asaaba min alkhayr laman asaaba man asaaba wallahi laamtaas marka waa laam libtida waa laam lqasr qofkii khayr helay shay khayra helayba ma asaaba haadaani iyo labadaani khayr ma helin qof kastaoo khayr helayba kuwaas iyu horta khayr ma helin saasay ku tiri qaala markaasu wuxuu yidhi wamaa daaki muxuu yahay kaasu qaalat qultu can caaishata radia allahu canha qaalat dakla calى rasuuli اllahi slى اllahu عalيه waslm rajulaani fakallamaahu bishayءi la adri ma huwa faأغضbaahu falacanahumaa وصbahumaa falama kharaja qultu ya rasuula allah laman asaaba min alkhayri shayئa qofkii wax khayra wax khayra shay ka helayba ma asaaba ma asaaba ma asaabahu haadaani labantada mayna helin hadduu jiro qof kale oo khayr helayo labadan iyow kuma jiraanoo qayr waa ka qabeen qaala markaasu wuxuu yidhi wamaa daaki kaasu muxuu yahay maxaasaa u leedahay qaalat qultu lacantahumaa wa sababtahumaa waad cayday oo waad eh, waad habaartay fa qaala markaasu wuxuu yidhi awamaa calimti miyaadan ogayn maa sharadtu calayhi rabbii waxaan rabbigay ugu shardistay miyaadan ogeyn maa shaaradtu calayhi rabbii rabbigay waxaan ka qabsaday shardi kaga dhigtay miyaadan ogeyn qultu allaahumma waxaan i nabiga ale waxaan idhi allahuma inamaa ana basharun anigu bani aadam baana ilaahow oo sida bani aadamku u cadhoodaan baan u cadhoodaa faayu lmuslimiina lacantuhu aw sababtuhu faajcalhu lahu zakaatan wa ajra qof alla qofkii muslimiha naclado ama aan caayaba ilaahu uga dhigi dembi daaf iyo uga dhigba marka waxba ma yeelayo hadalkayga aad maqlaysay shardigaasaan leehay عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عند أم سليم رضي الله, عنهما رضي الله عنها يتيمة gabadh yar oo mxu ay korisay ayaa umu sulaym agteeda joogi jirtay wa hiya umu sulaym taasuna umu anas wey fara'aa rasuulu llahi sala allau alay slam alyatiima gabadhii yarayd buu nebigu arkay alayh isalaatu wasalaam faqaala markaasuu yihi anti hiya ma iyadii baa tahay laqad kabirti laa kabira sinuki waad weynaatay alla kuma weyneeye sidaas kaftalmuu nabiga alay salaatu leeyahy waad weynaatay alla kuma weyneeye sidaasuu yidhi farajacat ilyatiimatu ilaa ummi sulaym ummu sulaym bay ku noqotay tabkii iyada ooyeysa faqaalat ummu sulaymin maa laka yaa ya yaa bunaya hooye maxaad leeda maxaa kuu dhacay qaalat iljaariya dacaa calaya nabiy llahi sala allahu alayh wasalam an laa yakbara sinii rasuulka ilaahay baa wuxuu igu habaaray inayna da'daydu weynaanin fal'aana laa yakbaru sinni aw qaalat qarni waan isla maano da'daydu maaha kadib ma weynaanayso halkaa ma dhaafayo bay tiri rasuulka ilahi baa sidaa u yidhi fakharajat ummu sulaym ummu sulaym baa baxday mustacjilatan iyadoo degdegaysa taluusu khimaarahaa yani talufu khimaaraha gambadeedii madax ku werwareejinaysa ayay baxday gambadii xidhanaysa oo degdeg ku baxaysa xatىa laqiyat rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam faqaala faqaala laha rasul waa u sheegtay marka rasuulka ilahi ba arrinta u sheegtay faqaala laha rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam maa laki ya uma sulaym maxaad leeda umu sulaym maxaad sidantada ugu soo baxday ugu soo degdegaysaa faqaalat markaase waxay tidhi ya nabiy allah adacawta calىa yatiimati agoontaydii miyaad habaartay qaala wma daki ya uma sulaym muxuu yahay kaas maxaasa igu weydiinaysaa qaalat zacamat anaka daawt anaka dacawta an laa yakbara sinuha aw laa yakbara qarnuha qaalat fadaxika rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilah waa qoslay uma qaala markaasuu yihi ya uma sulaym amaa taclamiina sharطii calaa rabbi shardigayga rabbi aan ku shartisteen ka qabsaday miyaadan ogeyn ini ishtaradtu calىa rabbii faqultu inamaa ana basharu ardaa kamaa yarda albasharu waaqdabu kamaa yaqdabu lbashar ilaahu bani aadam baanaho sida bani aadamku u raalli noqdaan raalli u noqdaa sida cadhoodan baan u cadhoodaa فأymaa أxadi dacawtu عalayhi aan habaaray min ummati ummadayda ka mida bidacwaةi habaar aan ku habaaray laysa laha bأhlin laysa laha bأhlin fiiriya kana shardigaasa markaa isaguna shardi labaada kii hore muslim un biska odhanaya xadiidkii hore kanaa marka sheegay aanu ahlna u aanu mudanin qof alla qofkii ummadayda aan habaar una mudanin ku habaarayba an tajcalaha lahu inaad uga dhigto tahuuran dambi dhaaf inaad uga dhigto saasaan wazakaatan wa qurbatan tuqaribuhu biha minka ywma alqiyaama qaala abu macnin wuxuu yidhi yatiima yutayma bitasغiir fi mawaadic alaaثa saddexda meeloodba yutayma buu yahay tasغiiru yatiima kuwa kalena yatiima yutayima وعn iبn cabaasin radي allahu canهuma qaal kuntu alcabu maca sibyaan carruurtaan la ciyaarayey fa jaءa rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yimid fatawaaraytu khalfa baabin albaab gadaashi baan ku dhuuntay qaala fa jaaءa waa yimid nebigu alayhi الsalaatu wasalaam faxaطa'anii xaط'a yani laطma calىa ظahri laطma dhabarkuu gacantaygaga dhuftay wa qaala markaasuu wuxuu yidhi idhab udcu lii mucaawiya tag oo mucaawiya iigu yeedh qaala fajiئtu faqultu huwa yaأkul wuu cunayaa waxbuu cunayaa qaala ثuma qaala lii markaasu mar kale haddana wuxuu yihi idhab fadcu lii mucaawiya tago mucaawiya iigu ya qaala fajiئtu faqultu huwa yaأkul faqaal laa ashbac allahu baطnahu calooshiisa alla ma dhergiyo qaala ibnu اlmuhanna qultu liumaya maa xaطa'ani qaala qafadanii qafadanii qafdah yani macnahadan waa darabanii darbatan bayna katifaya biyadi yani waa dharbaaxa marka oo mulaatafo aan ahayn muxuu ahay mid dil aan ahayn taas weeya ayib xadiidkaas marka baabkankada wuxuu u sheegay imaamu mxuahay almundiri raximah اllah wuxuu tilmaamayaa marka habaarka nebigu alayh الsalaatu wasalaam mucaawiya oo habaaray inaanu mid wax yeelaya aanu ahayn calooshiisa alla ma dhargiye buy marka goorgii damar waxaa la sheegay mucaawiya inuu odhan jiray ma dhargo cuntada kama dhargo wa inamaa wan ka daaraa mooyaane cuntada kama dhargo marka middaasuna wax yeelaysa maa weliba ibnu kaiir fi lbidaaya wanihaya wuxuu ka dhigaa min fadaa'ili mucaawiya ayuu ka dhigaayo waa raaxo adduunyo ilaahay usoo dadejiyey weeye buu odhanayay mucaawiya boqor buu ahaayo muxuu ahaay adduunyadoo dhan buu haystay marka waxaa weeye boqorradu waxay ku dadaalaan buu leeyahay inay cuntada ay haystaan ay aad ugu raaxaystaan oo kamiyo badan ay ka cunaan marka mana karaan ama waa ku jiradaan marka mucaawiya waxaana ma yeelaynin suu doonaan u cunaayo <laughs> kamiyadu doona ka qaadanay raaxa adduunya isaga ahayd buu leeyahay saasuu ka dhigayahay kitaabu ulmi bab fi تxriim الظulm wاlأmr bالاsتغfاar والتوbة عn أbي dri رadي الله عnه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيma rawىa عn الlahi taعaalى عn الlahi تbاaraka وتaعaalى yani waa xadيid qudsiya alle uu ka wariyey nebigu عalيه الصلاة وسلام أنhu qaala inuu yidhi ya عibaadيi إنii xaرمtu الظulma عlى نفسي وجacaltuhu baynكم محرما falaa تظاalamuu addoommahaygiyow anigu naftayda dulmi waan ka manciyey oo idin dulmi maaye dhexdiinana inaa isdulmiyaan xaaraan baan ka dhigay ha isdulmiina yaa cibaadii kullukum daalun ilaa man hadaytuhu fastahduunii ahdikum dhammaantiin waad luunsantihiin ilaa qofkaan hanuuniyo mooyaane ani ilaahuna hanuuni dho hanuuni weydiista anaa idin hanuunanaya jidka toosan aniga aqaana aniga i weydiista ilahu jidka toosan nagu hagaajid yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man aطcamtuhu fastaطcimuunii uطcimkum dhammaantiin waa gaajaysan tihiin oo waxaad cuntaan heli maysaan ilaa qofka anagu siiya mooyaane ani weydiista cunto anaa idin siinaya ha isku hadlaynina idinku maalkiin iyo maalka inaan idinka baabi'iyo waa heli karaa shaqada inaan idinka joojiyo waa heli karaa xoogga inaan idinka qabto waxaan anu idin siiya mooya wax kale ma heli kartaa yaa cibaadii kullukum caarin ilaa man kasawtuhu fastaqsuunii aksukum dhammaantiin waa qaawantihiin qofka anugu dhar siiya mooyaane ilahu dharna siidhaha anaa idin siinaya yaa cibaadii inakum tuqti'uuna bاleyli wالnahaari waana akfiru dunuuba jamiica faاstaqfiruunii akfir lakum habeen iyo dhammaantiin waa dembaabtaan oo habeen iyo maalinba waa dembaabtaan ee dembi dhaaf i weydiista anaa dunuubta dhan wada dhaafo waan idin dhaafaya ilah noo dembi dhaaf dhaha kolkaad gaftaanba yaa cibaadii inakum lan tabluguu darii fatadurunii dhibkayga ma gaari kartaan oo aad wax yeeshaan waxma yeeli kartaan walan tabluguu nafcii fatanfacuunii waxtarkaygana ma gaari kartaan oo wax ima tari kartaan yaa cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shay'a hadday kii muxua kiina idinku horreeya idinku hor abuura iyo kiina idinku daba dhiman doono iyo jinnigiinna iyo insigiinna kulligood aad ku wada sugan tihiin qofka aad idinku alla cabsi badan qalbigiisa aad ku sugan tihiin oo qofka idinku taqwo badansiisa aad ii wada caabudaan waxba ima tarteen wax ii tari lahaydu ma jirto hadad kulligoodna isku si u wada caabudaan oo qofka idinku taqwo badansiisa aad ii caabudaan waxba ima tarteen yaa cibaadii low ana awwalakum waakhirakum wainsakum wajinnakum kanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a waa tii hore cagsigaad marka haddii kii idinku horreeyey iyo kii idinku dambeeyey ee jinnigiinna iyo insigiinnaba aad ahaan lahaydeen qofka idinku faasiqsan ee idinku macsiyo badan qalbigiisa oo kale aad wada lahaan lahaydeen qofka idinku gaalsan ee idinku macsiyo badan qalbigiisa aad wada lahaan lahaydeen waa ibliis oo kulligood sidaa iga wada kufri lahaydeen oo i wada caasi lahaydeen waxba ima yeesheen oo mulkiga iyo boqortooyadeeda waxba uma dhimin idinma baahni cibaadadiina uma baahni macsiyadiina iyo kufrigiina waxba yeeli maayo yaa cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinnakum qaamuu fii saciidin waaxidin fasa'aluunii fii saciidin waaxidin banaan kaliya kulligood isu soo wada taagan dhammaantiin kii idinku horreeyey kii idinku dambeeyey insigiinna iyo jinnigiinna haddaad goob kaliya inta ay soo wada taagtaan fas'aluunii ay baryaan fa acطaytu aan siiyo kulla insaanin mas'alatahu nin qof walbaba aan siiyo wixii uu weydiistay aan siiyo maa naqasa dalika mima cindii ilaa kamaa yanqusu lmikhyad idaa udkila albaxra khazaa'intayda iyo mulkigayga maaanu ka yareeyan waxaasu haddaan qof walbaba sidaas intuu wixii uu weydiistay aan siiyo ilaa irbadbad la geliyay intay ka qaatan in la eg mooyaane ee bad bad la geliyey oo laga soo bixiyey maxay ka qaadaysaa baddi miya ka naaqsaysa marka sidaas oo kalena anigana khazaynteeda waxba uga nuqsaamaynin waxa dhammaantii hantayn intaad meel keliya soo wada taabtaan qof waliba wax qabsado qof waliba wixiisa aan siiyo waxa iga iga dhimaysaa ma jiro almikhyat yani ibra ayb yaa cibaadii innamaa hiya acmaalukum iyadu waa acmaashiinni un uxsiihaa lakum waan idin haynaya uma uufiikum iyaaha waan idiin oofinaya waa idinka abaalmaridinka abaal siinaya faman wajada khayran falyaxmad illaaha caza wajal qofkii wax wanaagsan hela oo abaalgud fiican hela alla ku mahadiyo ila ilaah baa ku hanuuniyo ilaah baa ku taageera waman wajada gayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsahu qofkii muxuaha wax kale helaana yani wax shar a helaana oo abaalgud xun la kulmaana naftiisa mooya qofka la dagaalin anuu camalkiisu maa ka abaalgudiyo qaala saciid kaana abu idriis alkhulaaniy abu idriis alkhulaani wuxuu ahaa idaa xadada bi hada alxadiidi xadiidkan kada markuu ku sheekaynayo jataa calaa rukbatayhi jilbihiisu ku jilbiibsan jiray jilbuhu ku fadhiisan jiray yani ihtimaaman min sha'ni hada alxadiid xadiidkan kada si u daryeelayo soo fadhiisan jiray jilbaha ku fadhiisan jiray imaamu axmedna wuxuu yihi laysa cinda ahli shaami ashrafu min hada alxadiid xadiidkan kada xadiidka ka wanaagsan ahlu shaam ay wariyeen ruwaadda xadiidkan kada kulligood waa wada waa wada mxua waa wada ahlu shaam wey xataa abu dar ayb an abi can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal itaquu الظulma faina الظulma ظulumaat ywma alqiyaama dulmiga iska ilaaliya dulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha marka siraadka la maraayo iyo marka soo socday iyo marka mowqifka la joogi iyo dadka acmaashoodii ay wax iftiiminayaan wuu mugdi qofkaas ku noqonayaa qofkii dulmiga sameeyey waاtaqu shuxa bukligana iska ilaaliya bakiilnimada iska ilaaliya faina الshuxa ahlaka man kana qablakum bakiilnimadu waxay baabi'isay dadkii idinka horreeyey see u baabi'isay xamalahum calىa an safakuu dimaa'ahum wuxuu ku xambaaray yani sabab ugu noqda u geeyey inay dhiigoodii daadiyaan واstaxalluu maxaarimahum waxyaalihii xaaraamta ka ah ay bannaystaan oo qofka kale xurmadiisii aanu aabayeelin taasay u keentay maal jacaylku dadka siduu u galo waa qof waliba waa yaqaano waa garanaya muxuu ahay wax loo xadayo ee wax loo dilayo ee wax loo ribada loo cunayo wax loo musuq maasuqeynayo ee waxa weeyaan dadka muxuu ahay dadka xaqiisa loo cunayaayo ee riba iyo rishwada iyo laaluushka wax walbaba loo cunayo waa maal jacayl marka maal jacaylka iska ilaaliyo nebiga alay sala slam maalka yoona qalbigiina ku weynaaninoo maalka jacaylkiisu qalbigiina aanu qaadanin haddii kale waa ishalaagaysa waa halaagsamaysaa sida ummadihii horeba u halaagsameen oo isku laayeen maalkii oo isku naceeno baabu eh, can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaal almuslimu aqu lmuslimi laa yadlimuhu walaa yuslimuh laa yuslimuhu yani laa yaqduluhu horaynu soo marray waa isla macno marka waxaa weeyaan eh, laa yatruku nusratahu ma baylahiyo oo marka taageeradiisa kama taga yani waa taageera wey isaguna ma dulmiyo qof dulmiyana kuma daayo oo qofkii dulmiyaya buu ka dhiciya man kana fii xaajati akiihi kana allahu fii xaajati akiihi qofkii danta walaalkii ku dhex jira ee walaalkii u qabanaya dantiisa u hagaajinaya isna ilaah baa dantiisa ku jira ilaah umuurtiisa isagana u hagaajinaya inay arrimihiisii ka baylahayaan yaan waxba u malaynin hadduu walaalkii arrimihiisa intuu hagaajinayaba tiisina alla u hagaajinaya tiis idin baylahayso wman faraja can muslimin kurba faraja allahu canhu biha kurbatan min kurabi ywmi اlqiyaama qofkii qof muslima kurbe ka fayda adduunka ka fayda nooc kastaba ha ahaatee ilahay iyadaa sababteedu kurba kurbooyinka qiyaamaha yuu ilahay kaga faydaya maalinta qiyaamaha aad loo baahan yahay aad loo dhibaataysan yahay yuu ilahay kurbooyinkeeda mid ka faydaya waman satara musliman qofkii muslima u ceeb qariyaa satara allahu satarahu allahu yowma alqiyaama ilaah baa isna u ceeb qariya maalinta qiyaamaha ah ceebtiisa qariya oo makhluuqaadka hortooda aan ku qashifin baabun fi limlaai lilaalim alimlaa yani alintidaar seeta dheeraynta ilah u dheeraynaya ee qofka daalimka ah uu muddada u dheeraynaya mar keliya uu la sugayo inuu darba qaadiga ku dhufto can abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam in allaha caza wajala layumlii liلظaalim ilaahay waa u dheereeyaa qofka daalimka oo waa kortaa waa sugaayo marka dulmigaasuu ilaah u seeta dheeraynaya oo muddo ku daynaya aanu qabanaynin faidaa akhadahu markuu qabto lam yuflithu ma baxsado hal mar buu ilaah qabanaya halkaana baabi'inaya uma qara'a markaasuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu aqriyey wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqurى wahiya ظaalima ina akhdahu aliimun shadiid aayaddaasu aqriyey ayb marka dalamo badan oo aad aragtaan ama taarikhdoodaba aad aqridaan ama haddaba jooga haba ha la yaabina mar buu ilaah la sugaya mar buu ilaah la sugayaa ilaah ma moogana baab liyansur الrajul akaahu ظaalima aw madluuma can jaabiri radي allahu canhu qaala اqtatla gulaamaani laba canu baa dagaalamay gulaamu min almuhaajiriina wa gulaamu min alansaar fanaada almuhaajiriyu eh, aw almuhaajiruun yaa lilmuhaajiriin bay ku dhawaaqeen ninkii muhaajirka ahaa keliga abaa dhawaaqan muhaajiriinta o dhan ba waxay ku dhawaaqeen yaa lilmuhaajiriin wanaada alansaariyu yaa lilansaar faharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faqaala markaasu wuxuu yidhi maa haada dacwa ahli ljaahiliya waxanu muxuu yahay ma dhawaaqii ahlujaahiliga qaaluu markaasay odhaheen laa yaa rasuula allah dacwa ahljahiliya ma aha ilaa ana gulaamayni iqtatalaa laba canug baa dagaalamay fakasaca axaduhuma alaakhar ayb waa kii hadda ka horna aynu soo marray qisadiiba markas kale u wariyey marka gulaam waxaa la yidhaaho wiilka yaree shaabka ana waa la yidhaaha ama qaangaarka kolka ku dhow ama weli qaangaarin waa la yidhaahaa khaadimkana waa la yidhaahaa addoonka ana haba weynaade marka midkan kada waxaa weeye waxay u eg tahay lan qazwi baa lagu jiray inuu muxuu ahaa ama wiil laba wiiloo shaabba bay ahaayeen ama waxay ahayn laba laba laba waxay laba addoon bay ahaayeen inay laba ajiir ahaayeenna waaba la sheego oo marka midna cumar ibn khataab baa ajiir u ahaa midna mid kale fakasaca axaduhuma alaakhar midkood baa kii kale laaday faqaala markaasu wuxuu yihi laa ba'sa marka dhib male hadday intaan tahay liyansur الrajulu akhaahu ظaalima aw madluuma ha taageero ninku walaalkiisa hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahayba hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahayba ha taageero unsur akaaka daaliman oo madluum s lafdi kalena markaa sidaasina waa jira ayb marka lafdiga sidaas ah lafdiga carabtu u ahay awel horena ay ku hadli jireen waaye iyagu macnay ula jeedaan nebiguna waa ku hadlo macno kale ula jeedaan iyagu waxay ula jeedaan walaalka isgarab taag wax alla wuxuu samaynayaba hadduu gardaran yahayna qofku ka gardaran yahay u dilaya la dil haddii laga gardaran yahay isaga la dilayana isaga isgarab taago qofka saas iyagu ula jeedaan lakiin nebigu alay sala slam taa ulama jeedo isagaa fasiraya marka wuxuu leeyahy in kaana daaliman falyanhahu hadduu gar daran yahay haka joojiyo dulmiga haka joojiyo haka qabto faina lahu eh, fainahu eh, lahu nasrun nasri buu u yahay kaas wey war iska daa waxan kada waad ku gardaran tahay dhe taasaa nasri u ah wain kaana madluuman falyansurhu haddii laga gardaran yahana haka dhiciyo qofka gardaran ayb marka qofka daalimka nusradiisu waxaa weeye dulmigii oo laga qabto maaha dulmigiisi oo lagu raaco o lagu taageero ma aha dulmigi oo laga celiyo weeyaan qofka madluumka ana waxaa weeyaan isagoo laga dhiciyo qofka dulmigaya baabun fi اladiina yucadibuuna الnaas can curwaةa bni الزubayr can hishaam bni xakiim bni xizaamin radي allahu canهum qaal mara hishaam baa wuxuu soo maray hishaam ibni xakiim ayuu yaa wuxuu soo maray radi allahu canهuma bishaam calaa unaasin qad uqiimuu fi shamsi dad qoraxda la joojiyo qoraxda la taagay ayuu soo maray wa suba calaa ru'uusihim uzayf madaxaana saliid lagaga shubay si ay qoraxda u qabato ugu dhegto qaala markaasu wuxuu yidhi maa haada waxaanu muxuu yahay qaaluu qiila markaas waxaa la yidhi yucadabuuna fi lkharaaj kharaaj yani dariibada dariibadii bay iska bixin waayeenoo taasaa lagu cadaabaya taasaa loo cadibaya dariibada marka dhulka laga qaadayba haraaj la yidhaahaa tii gaalada laga qaaday madaxooda laga qaaday iyad waa tii ahayd jizya la yidhaahaa dhulkooda marka arda kharaajiya ahayd marka sanadkiiba qofkii beertiiba wax qadar ahoo dul saaray baa jiri jirtay oo laga qaado oo dadka meelaha zakada dadka muslimiinta zakada halka looga qaado yaa gaalada marka kharaaj laga qaadi jiray dhulka iyago intay kusoo iyagoo dagaa iyagoo iska jooga inta la qabsaday aan laga qaybsanina loo daayo marka kharaajkii bay bixin waayeenoo saasaa loo cadibayaa baa layidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi amaa inii samictu rasuula اllahi salى اlه alay slam yaquul in allaha yucadibu ina allaha yucadibu aladiina yucadibuuna annaasa fi dunya ilaahay aakhare wuxuu cadaabaa kuwa adduunka dadka ku cadaaba adduunka kuwa dadka ku dhiba iyagana ilaahay waa aakhiru dhibay baabun laa تdخلوا مساkن الذيna ظلموا أنفسهم إلا أn تkونوا باkين عن بن شهاaب وهuو يذkر الحجرة مساakنa ثموd بن شهاaب الزهري isagoo ka hadlaya مx ahay magaaladii ثموud ka hadlaya xijri meesha la ydhaaho madaa'ن صاaلح loo yaqaano buu wuxuu yihi qاala سالم بن عبد الله إنa عبد الله بن عمر رضي الله عنهma qاaل mararnaa maca rasuuli llahi sala allahu alay waslam cala alxijri qaswatu tabuuq markii loo sii socday yaa xijri la maray meeshii tamuud lagu halaagay marka ceelkii ay hashu ka cabi jirta hashii ay dileen iyo wixii meeshii bay tageen fa qaala lanaa rasuulu llahi sala alla lay slm rsulka ilahi baa wuxuu yidhi laa tadkuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum ilaa an takunuu baakiin xadaran an yusiibakum midlu maa asaabahum nimankaas la cadaabay muxuu ha u gelina kuwa naftooda dulmiye ee gaalada ah ee ilaah adduunka ku cadaabay aakhirana ku cadaaban qubuurtooda ku cadaaban ugu gelina guryahooda ugu gelina ilaa inaad ooyeysaan mooyaane yani alashaan yaanu idinku dhicin wixii ku dhacay oo kale halaagii ku dhacay o kale yaana laydinku ridina inaad ooyeysaan mooyaane haddii kale hoggelina uma zajara yani zajara naaqatahu hashiisiibuu ku qeliyay nebigu alayh isalaatu wasalaam fa asraca xataa xataa khallafahaa ilaa uu dhaafay uu orad ku maray nebigu alayh isalaatu wasalaam weliba maradana waa hagoogto maradu geb isku siiyo maanu fiirin hoos buu fiirinayo ayb marka meelaha sidaas oo kale amaakinul ah cadaabka ee ummadihii hore lagu halaagay waa in la ilaaliyo galitaankeeda qofkii galaayo marka in isku oohiyo oo ku cibro qaato qofkii marka isku kalsoon isagoo naftiisa inu ooyayo oo oohin iska keenayo oo ku cibro qaadanayo oo wixii ku dhacay iyo waxaas uu fahmaayo qofkii isku kalsoona hadda u qofkii kalas laakiin hadda maxaa umalaynaysaa dadka seexa loo tagaayo maxaa ahayde laisku eh, tasawiraa oo lagsoo lagu soo qadeeyaa oo lasoo joogjoogaa maalmo oo eh, ma aha marka taas oo kale sidii loo tagayo maaha baabun fi eh, listiqaa min aabaari اlmucadabiin ka dhaansiga dadkii la cadaabay celashooda laga dhaansado can cabd bni cumara radi allahu canhuma أن الناaس نزلوا mعa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم على الحجر أرضi ثmuud xijridii dhulkii ثamuud ahaa iyo dadku degan iyo rasuulka ilahi la jira فاstaqوا min aabaarihaa ceelasheedii bay ka dhaansadeen وacajanوu bه الcajiin cajiintiina waa ku qoysteen waa kuwii ka horreeyey nebiga عalيه الصلaة وسلام oo ka hor tagay kuwaasay ahaayeen baa intay ka dhaansadeen bay cajiintiina ku qoysteen faأmarahum rasuulu الlahi صلى الlaهu عليه وسلم an yuhariquu inay daadiyaan ma staqow waxay dhaansadeen ويعرف الإبل العجين ajintiina geela ay siiyan ajintiinana geela udhigo geela siiya idinkaan cunina wixii biyaha daansateen iska daadiya wa amarahum an yastaquu min albi'ri alatii kaanat tariduha annaaqa ceelkii ay hashu ku soo aroorisay ka cabbay jirtay inay ka cabbaan ayuu nebigu alayh isalaatu wasalaam u amray baabu alqisaas wa adaa'u alxuquuqi yowma alqiyaama can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slm qaal atdruuna ma muflis qofka cayd ah ma taqaanaan qaaluu almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac waa ninkaan dirham iyo badeecad min ahayn lacag iyo badeecad toona aan lahayn kaasaa muflis anagu nidhaahnaa cayd waxaan u naqaanaa ninkaan xoole iyo muxuu ahay badeecad toona aan lahayn faqaala markaasuu yidhi almuflisu min ummatii ninka caydha ah ummaddaydu waxaa weeyaan man ya'tii ywma alqiyaamati bisalaatin wa siyaamin wa zakaatin yani acmaal badan la imaanaya wa ya'tii haddana imaanaya waqad shatama haada isagoo kancaayay waqadafa haada kan kadana muxuu zinayii uu ku qadfay wa akala maala haada kan xoolihiisaa cunay wa safaka dama haada kan dhiiggiisa daadiyey wa daraba haada kan kada garac dulmiyaalkaasna la imaanayaan fa haada min xasanaatihi kana xasanaadkiisii wax laga siinaya whada yarxamuka allah wahada min xasanaatii kana xasanaadkiisa wax laga siinaya fain faniyat xasanaatuhu hadday dhammaato xasanaadkiisa ay dhammaadaan qabla an yuqdaa maa calayhi intaan la dhammaynin wixii dushiisa saaraa ukhida min khataayaahum dunuubtoodii baa lasoo qaadayaa fa turixat calayhi isagaa la dul saarayaa uma turixa fi naar markaasna naarta lagu tuuraya kaas weeye marka ninka caydhi caydha runtiihi waa ka kaas weeyaan xasanaadkiisii madaalibtiisii ay dhammaysatay weeyaane ma aha qofka mufliska ihi kii adduunka un muxuu ahay dayn ku daynoobay ee wuxuu dayntiisa ka bixiyo waaye maalkiisa dhammaa kaas ma عن أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل لتؤduna الحقوqa إلى أهliha يومa القiyامة walle xuquuqda waa gudi doontaan maalinta qiyaamaha aad dadkooda ilaahabaad u gudi doontaan xataa yuqaada ilaa looga qisaaso yuqaada yani yuqtas ilaa looga qisaaso lishaati aljalxaa neefka mxuu ahaye seenyada ah rida seenyada ah min ashaati alqarnaa rida geesaha leh xataa rid gees loo hardiday idaa gees lahayn waa loo qisaasi doonaa qiyaamaha dadka bani aadamka iska dhaaf kitaabu lqadar baabun fii qowlihi tacaalaa inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar عan abi هurayraةa radي allahu عanهu qaala jaءa mushrikuu qurayshin quraysh gaaladoodii baa yimid yuqaasimuuna rasuula الlahi salى الlه alay slam fi اlqadri rasuulka ilaah iyagoo kula doodaya qadarka kula doodaya oo wax qadar la yidhaha inaanu jirin iyagu waxaa sheegayo fanazlad markaasi waxay soo waxa soo degtay yowma yusxabuuna fi الnaari calى wujuuhihim duuquu masa saqr yani wa yuqaalu lahum duuquu masa saqr duuquu dhadhamiya masa saqra taqarab taabashadeeda dhadhamiya inaa kula shayin khalaqnaahu biqadarin wax walbaba qadar baan ku abuurray wax walbaba muqadar min cindi illaah subxaanahu wa tacaala oo cilmigiisa saabiqa wax wale siduu noqonayo ilaah uu sii ogaa baabun kulu shayin biqadarin xata alcajz walkays cajzigu waa doqonnimada xamaaqada kayskuna waa fataanada iyo dakaha xataa qofka dakiga iyo qofka axmaqa ah mid wali wax waliba waa qadar ilaahay weeyaan can طaawuusin anahu qaal adraktu naasa min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam yaquuluun kulu shayin biqadar qaala wasamictu cabdاllahi bna cumara radi allahu canhuma yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu alay slam kulu shayin biqadarin xata alcajzu wاlkaysu xataa doqonnimadii iyo iyo fataanaduba aw xata aw ilkaysu wاlcajzu labadooda taqdiim iyo taakhiir midkood horreysiiye buu shakiyey wax walibaba marka waxaa weeyaan waa qadar ilaahay oo saabiq ah cilmiga ilaahay ku horreeyey ayuu ku socdaa xataa qofka doqon noqonaya iyo qofka noqonaya caaqil noqonaya kale ku tahay ilaah agtiisa waa ku kale wax muqadara weeya baabun fi اlmri biاlquwa wa tarki اlcajzi cajziga iska d yani nacasnimada iska dhaafkeeda iyo inuu qofku uu qaato muxuu ahaye quwa quwada uu qaato yani اxtiyaadka uu qaato oo arrimihiisa uu hagaajisto can abi hurayrata radia allahu canhu qofku qadarka ilaahay ogaanshuhu og yahay inuu arrimihiisa baylihiyo u keeni mayso ma ogid adigu wux alle kuu qadaray ilaa oo dhacdo ma ogid marka inaad ku dadaasho wixii ay kula arrimahaaga siday maslaxaadii ay kula tahay inaad ugu dadaasho arrintaada hagaajisato akhriya adduunkaaba kaasaa lagaa rabaa oodan doqonooba inaad odhan kolba wixii la qadaray waa igu dhacaya maya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam almu'minu alqawiyu khayru waaxabu ila allahi caza wajalla min almu'min aldaciif mu'minka xooga badan ayaa ka wanaagsan oo allana uu ka jecel yahay mu'minka tabarta yar wa fii kullin khayr mid walbabana wanaag buu leeyahay kolba hadduu mu'min yahay mid waliba wanaag bu lakin wanaaggun baa sii kala badan marka quwadaasna quwat اlqalbi wاliimaan ayaa marka lagu fasiraa marka quwat اlcadalaat waxaa jira qof daciif ahoo qof xoog badan ka ka wanaagsan baa jira ayb ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa wax kuu taraya ku dadaal inaad qabsato wixii wax kuu taraya muxuu ahaaye ku dadaal oo danta walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh